ay isu bedeleysaa middan soo saa ma qorna ya afar iyo tobanaa qoran aniga saacadaydi waxaa qoran shan iyo toban maanta marka ikhtalafa alculamaau fi taarikh <laughs> ama waa shan iyo toban ama waa lix iyo toban kun afar boqol iyo saddex iyo afartanka jir nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam waxaan kusoo jirnay kitaab اbeyc oo noo dhamaaday bifadli min rabbina tabaaraka wa tacaala eh, cod wax yar microfoonka yar gaabi wax yar agga may aggu kala eri mushkilada agga eh, waxaan kusoo jirnay kitaab اlbeyc ama buyuuc oo noo dhammaaday eh, taqriiban waxaan ismoogna aan filayaa saddex todobaad horaan waxaan isku ogeyn labo todobaad laakiin waana la ballaaratay oo saddex noqotay ilahay qadarkiisa ee dhacay subxaana watacaala laakiin khayr unbaa jira waxay dhahaan carabta an tasila mutaakhiran khayru min an tasil inaad adoo soo daahay imaado waxay dhaantaa inaadaba imaaninba marka alxamdu lilah uma alxamdu lilah camalka waxaan ka bilaabayna insha allah tabarak wa kitaab alqasaama kitaabu alqasaama kitaabka loo yaqaana kitaabu alqasaama qasaamo maxay tahay qasaamo xagga luqadda carbeed waxaa laga soo qaatay min alqasami dhaar wahiy alyamiin dhaarta ayaa qasaamo asal ahaan laga keenay xagga sharcigan waxaa la yidhahdaa xalifun yakuunu cinda اtuhmati biاlqatli nafya aw ihbaatan xalifun waa dhaar oo yakuunu ahaada ama dhaca cinda اtuhmati markii tuhmo dhacda agteeda maxaa isku tuhmayaa bilqatli in wax la dilay ihbaatan aw nafyan sugid oo qofkaas la dilay in cid heblaayo ay dishay lagu sugo amaba nafyan diidma oo la diido oo annaga ma aanan dilin lagu dhaarto ayaa qasaamada la yihahdaa qasaamada marka jaahiligaa jiri jirtay islaamkana uu sugay marka qasaamadaas qof ayaa la dilayaa qofkii cid dishii lama yaqaano laakiin dad baa lagu tuhmi kaba soo qaad xaafaddan islii haddii qof lagu dilo laa qadar allah oo cid dishiina la garan waayo waxaa laga yaabaa in la yidhaha soomaaliya dishi waa suuragal maxaa yeelay ayagaa meesha u badan haddii tuule ay hal reer degan yihiin qof ayaga aanan ahayn reerka isaga ah lagu dilo oo maydkiis lagu arko tuhma meesha imaanaysa in ayaga ay dileen ila cod kaloo meeshaan joogtay oo degneed ma jirin laakiin laguma hubo kadibna xaaladaas oo kale maxaa dhici xaaladaas waxaa dhacaysa alqasaama wax loo yaqaano qasaamada maxay tahay konton qof oo rag ah oo baaliqiin ah ayaa soo istaagayaan waxay leeyihiin ilaahay waxaan ugu dhaaranaynaa in ninkan la dilay oo halkan ku dhintay inuusan annaga naga dhim annaga aanan dilin kanaad aarani kan kalaad ku xigsani kan saddexaada mari kan afartan iyo sagaalada mari kan kontonada lagu khatimi kontonkaas qofaas ha ku dhaaranaya qasaamaa la yidhahdaa qasaamo ayaa la yihahda marka qasaama ayaa la yidhaahdaa marka qasaamadaas xilliga ay bilaabatay iyo xukunkeeda wuxuu yahay insha allahu tacala axaadiista nabigeena noo imaan doonta ayaa caddayn doonta insha allahu tabaaraka wa tacaala waaya caawa ma iskuma toosna kitaabu اlqasaamati dhaarta dhaarwadareedka ayuu kitaabkan u kitaab yahay dhaarwadareedka oo cid inaan la dilin ama ciddaas la dilay lagu dhaarta ayuu kitaabkan u kitaab yahay baabka koobaad baabu dikri اlqasaamati dhaarwadareedka sheegitaan la sheega allatii taasoo kaanat ahayd fi ljaahiliyati xilliga jaahiliga intaan nabigeen la soo saarin sala اllahu alayhi waali waslem wixii ka horeeyey nabiga soo saaritaankiisa wixii ka horeeyey qasaamada dhici jirtay iyo habkay ahaan jirtay caddayn la cadday ayuu kitaabkan ama baabkan u baabiye weeyaan xadidka afar kun todoba boqol iyo lixaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alay nt akhbarna moxamed ibnu yaxya aduhli weeyaan waa iqatu xaafiظu jaliil qaala xadaثana abu macmar cabdullaahi ibnu camr atamimi mowlaahum iqatu tabtun rumya biاlqadr ninkaasna waa ninka qaala xadaثana cabdulwaariث ibn saciid waa dakwan atamimi waa iqatu tabtun rumya biاlqadri walam yasixa aw walam yahbut qaala wuxuu yihi xadaثana waxaa noo waramay qaطnun abulhaytham qaطn ibnu kacb azabidi weyan waa iqa qala wuxuu yihi xadaثana abu yaziid almadani albصri waa maqbuul can cikrima mowla cabdillahi bni cabaas radia allahu tacala canhuma waraxima cikrima wajamiica waraxima cikrima wa jamiica aruwaat ninkaas ikrimo waa iqatun tabtun caalim bitafsiir can bn cabaasin radi allahu taala qal cbdulah bn cabaas awalu qasaamatin dhaarwadareed tan u horeysay ama tii u horeysay oo kaanat ahayd fi ljaahiliyati jaahiliga kaana wuxuu ahaaday rajulu nin oo min bani haashim reer bani haashima ista'jara inuu ijaartay kiraystay shaqaalaysiistay rajula nin oo min qurayshin reer quraysh ah. oo min fakhidi axadihim quraysh jilbahooda ama jilibyaalkooda iyo qolooyinkooda hoos hoose qolo ka mid ah meeshan waxaa ku taalla marka kaana rajulu min bani haashim ista'jara rajulan ista'jarahu rajul wa riwaayadan cinda albukhaari iyo ayruhu cinda albukhaariy wa waxaa ku sugan oona mashhuurka ho la yaqaano anna rajulan oo min bani haashim istajarahu waxaa ijaartay oo shaqaalaysiistay rajulu nin oo min qurayshin reer quraysh ninka marka la shaqaalaysiina waa reer quraysheed ninka kaloo shaqaalaysiinana waa nin reer quraysh cafwan ninka la shaqaalaysiina waa nin reer bani haashim ah ninka shaqaalaysiinaana waa nin reer quraysheed laakiin jilib aanan reer bani haashim ahayn ka dhashay marka saa uu fahmo axaadiista dhan oo noo imaan doontana waxay caddayn doonaan ninka la shaqaaleeyey inuu yahay bani haashim ayaa noo imaan doonta insha allahu tabaaraka watacaala ninka ninka wax shaqaaleyna inuu yahay jilib kale amaba fakid kale oo jilbaha ama jilibyaalka eh, ka mid ah carbeed amaba reer qureysheed qaala wuxuu yidhi raawigii ama cabdullahi bin cabaas fanalaqa wuxuu la tagay macahu la jirkiisa fii ibilihi geeliisi geelii ninkan wax shaqaalaysta u lahaa ayuu ninkii reer muxuu ahaa bani haashima oo la jaartay ayay isla raaceen waaya fa bihi waxaa soo mara rajul baa soo maray oo min bani haashim reer bani haashima ninkii la shaqaalay oo shaqaalaha ah oo reer bani haashim aha nin reer bani haashim ayaa soo maray famara bihi rajul min bani haashim ayaa soo maray waaya qad inqaacat ay ka go'day curwatu jawaaliqihi haamihiisi haamankii awrta u saarnayd xerkihii ay ku xirnaayeen ama ku xirnaa isagoo ay ka go'day xerkihii haamanka amaba sibraaraha biyaha u waday oo gaadiidka u saarnaa ayaa ka go'ay marka haanta waa in loo helo ama sibraarka waa in loo helo wax lagu xiro oo hashi iyo ama ritigi dusheedii lagu hayo haddii marka la dhuujin waayo way qablaynaysaa way dhawaaqi markay dhawaaqdana oy qobqobqob tidhahdana ritigii muxuu samaynayaa ay saarnayd maxaa ku dhici wuu guulaabi ha ama waa butaami in saxa tacbiir yacni wax kale wuxuu u arkaya bala inay ay ay muxuu ahaa saaranta markaasu boodboodi marka xaalad khatara ku jira oo sibraarada wax dhan waa ah ka wada daadanayo muxuu aha ritig waa ka buubi intuu guulaabo ayuu buubi diyaarad ahaan maaha la socdaya waaye waa cibaaro loo isticmaalo awrta markay guulaawda oo weliba tan raran ayaa loo isticmaalaa buubitaanka waaye fa mara bihi waxaa soo mara rajul baa soo maray um bani hashim reer bani haashima ah. qad inqatacat ay go'day curwatu jawaaliqihi haamankiisii amaba sibraarihiisii xerkii hayey ama xerigii uu ka go'ay fa qaala wuxuu yidhi akinii waxaad igu caawisaa biciqaalin dabar iyo xereg ashuddu aan ku xiro bihi dabarkaas ama xerega curwata jawaaliqi haamankayga amaba sibraarahayga afkooda xerigooda aan ku xiro igu caawi laa tanfiru yayna caran alibiru geelayuusan iga cararin geelyuusan iga cararin yani oo haddii gulaawgaas uu ka cararaya iyo buubitaankaas fa wuxuu siiyey ciqaalan dabar ama xerag ayuu siiyey yashuddu uu ku adkaysta ama ku xiro bihi isaga curwatu jawaaliqihi haamankiisa ama sibraarihiisa afkooda iyo muxuu ahaa hayntooda falamaa goortay nazaluu ay degeen ninkuu iska tag marka ninkii reer bani haashim ahaa awrta xoolihiisu iska kaxaystay xeraggii u qaatay iska teg kadibna falamaa goortii nazaluu ay degeen ninkii la shaqaaleeyey kii wax shaqaaleeyey ay degeen oo wacuqilat alibilu geeli la dabray geeli la dabray amaba la xeray ilaa baciiran waaxidan hal rid intaanan ka ahayn oo faqaalo kadib ibnu xayr aleyki wuxuu yidhi istaajarahu ninkii reer bani hashim shaqaalaysiistay wuxuu yidhi maa shanu hada albaciir ritigan maxaa ku dhacay lam yucqal aanan la xirin oon la dabnin min ibri geelan kale oo muxua jeeraarsan ama xiran siday u xiran yihiin oo kale maxaa ritigan loogu xiri waayey maxaa ku dhacay ila ninkii shaqaalaha laga raba shaqada ayada qaala wuxuu laysa lahu ciqaalun dabar ma lahan qaala wuxu yhi fa ciqaalu dabarkiisa aawe qaala wuxuu yihi mar rabbi waxaa isoomar rajulun baa isoo maray bani hashim reer bani hashim qaraaba annay qad inqatacat ay ka go-day curwatu jawaariqihi haamankiisii ama sibraarihiisi xeraggii iyo meeshii haynaysa ay ka go-day faistakaaanii wiiga gargaar dalbay caawin ayuu ga dalbay oo faqaala wuxuu yidhi akinii ama wuxuu yidhi akinii igu caawi biciqaalin dabar ashudu bihi aan ku adkaysta curwatu jawaaliqi haamankayga iyo sibraarahayga afkooda ama xeragooda aan ku adkaysto isi ayuu yidhi igu caawi laa tanfir ibilu geel yaynan iga buubin amaba iga guulaabin faacaytu waxaansi ciqaalan dabar ayaan siiyey faxadafahu markaasuu kusoo gamay kusoo tuuray bicasan ul u ninkii oolihiisi ala bixiyey ninka ninkaan caawiyey ritigiisana waa dabar laaan caaw inu iska dhuma laga yaaba dabar kale looma hayo ore kale looma hayo markaasu intu ku araaq ayuu ul kusoo turay laa taqdabti ee ka maqnayd mogta laa taqdab laa taqdab laa taqdabti waaye faxadafahu wuxuu kusoo tuuray bicasar ul kaana u ahaaday fiiha ushaa gudaheeda ajaluhu ajashiisi waa lagu malgay waa lagu sababay ushii aad kusoo tuuray meel xun ay ugu dhacday kow ninku aba dhintay ama uu muxuuha dhaawacmay waay famara bihi waxaa soo maray ninkii dhaawacmay ayaa soo maray famara waxaa soo maray bihi ninkii reer bani hashim oo dhaawaca rajulin baa soo maray oo min ahli yeman reer yeman soo maray faqala wuxuu tashhadu lmowsim sanadkan xajka ma tegaysaa oo maka ma tegaysaa niminkan reer qureysheed bes ma ahane carabta oo dhan ayaga oo aanu muslimiin ahayn oo muxuu ahaa jaahiliye ah xajka tegi jireen laakiin xajka waxay la tegi jireen towxiid iyo shirki isku jira labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka walmulka laa shariika lak waa kan muxuu ahaa towxiidka khaaliska ah iyaga marka intaad ahaan waxay ku dari jireen ilaa shariikan huwa laka tamluku waaba malak mid yaroo muxuuaha dheef aan lahayn oo muxuu ahaa adiga aada milkisay oon waxba milkinin kaasunba adiga shariik kula yar ah inti kale waaa kulli adaa iskale ku haya waa macno weyn lahayn saasay dhihi jireen laakiin xajka aadi jireen xajka aadi jireen markas wuxuu yihi sanadkan mawsimka iyo maka iyo xajka miyaad tegeysaa ninkii reer yamaneed ayaa la weydiini ninkaana waa sakaraada ku jiraao inuu dhimana ayaa u muuqato qaal wuxuu yidhi atashhadu lmawsim xajka miyaad tegeysaa qaal wuxuu yidhi maa ashhadu may ma tegaayo kadibna hadal ku noqsada wuxuu yidhi warubama waxaa dhici karta shahidtu inaan xaadiro labada waa suuragal laakiin inaan tegayna u badanta qaalu hal anta mubaliqun mid iga gaarsii miyaata adiga canii xaggayga risaalatan fariin maratan mar oo min adahri zaman ka mid hal un mar mana ay hataba ahaatee zamanka muddo un ka mid ah nin fariin iga geeya maka ma tahay qaaluu nacam haddii aan maka taga fariin waa kaa geynaya qaal wuxuu yidhi idaa shahidta almawsim haddii aad xajka tagto fanaadi dhawaaq seed leedahay yaa aala quraysh war reer quraysheedeey dhawaaq intaad istaagto war yaa quraysh ahey dhah kow saas dhah fain ajaabuuka haddii ay ku ajiibaan ay ku yidhahdaan waana kan fanaadi waxaad u dhawaaqdaa yaa aala haashim war reer haashimow reer bani haashimow ku dhawaaq fain ajaabuuka haddii ay ku ajiibaan ooakan ay ku yidhahdaan fasal waxaad weydiisaa reer bani hashim can abi aalibin abu aalib aaweydha raggida markii la dhawaaqo bani hashim abu aalib waa yaqaana waa odaygoodii ama ugaaskoodii in saxa fa ahbarahu wuxuu u sheegay markuu meesha tagay ana ulan faabirusheeg cafwan faahbirhu waxaad u sheegtaa ana fulaanan hebel qatalanii wuu idilay fii ciqaalin dabar awga ayuu idilay inuu dabar awgii ii dilay oon hadda sakaraad o nafta iga sii bixaysa u sheeg weeyaan wamaata kadibna uu dhintay almusta'jaru kii la ijaartay oo reer bani haashimaha uu dhintay kow markuu ninkii fariinta gaarsiiyey kow waa iska dhintay falamaa goortii qadima uu soo galay alladii kii istaajarahu ijaartay intuu soo galaya intuu imaanaya marka kusoo laabtay kii ijaartay marka kusoo laabtay ataahu abu aalibin abu aalib ayaa u yimid faqala wuxuu yidhi maa facala saaxibuna saaxibkeen ninkii anaga qaraabada aan oo muxuu aad ijaaratay aw maxaa ku dhacay qaal wuxuu yidhi marida wuu xanuunsaday fa axsantu waan wanaaj alqiyaama u istaagitaan calayhi korkiisa aan u istaago oon jiraajiyo oon muxuu ahaa sakaraadiyo oo yaan u istaagay kow uma kadibna maata wuu dhintay fanazaltu qabrigiisa ayaan u degay fadafantuhu kadibna waan duugay warkaas faaliska ah oon waxba ka jirin ayuu dhiibay qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa daa arinkaas ahla daaka ahla daaka arinkaas mid kaa mudan minka xaggaad ayuu ahaaday kaana wuxuu ahaaday daa kaasayto ahla daaka arrinkaad u samaysay mid kaa mudan minka xaggaada ayuu ahaaday weyaan yani jaraajinta aad jaraajisay ama sakaraynta aad sakaraadisay iyo inaad muxuu aha wanaajisay iyo inaad si fiican u duugtay nin kaa mudan ayuu ahaa oo nin adiga waxaad sameeyana waa tahay isaga nin loo sameey wuu ahaa wuu mudnaa saas ayuu ku yidhi famakaa kadibna wuu nagaaday abu aalib xiinan zaban ayuu nagaaday nagaaday uma kadibna ina arajula ninkii alyamaaniya reer yamaneed ahaa alladii kaasoo kaana u ahaaday awsaa ilayhi u dardaarmay ninkii dhimanay an yubaliqa canhu inuu fartiinta xaggiisa ka gaarsiiyey abu aalib ayaa waafaa yimid almawsima xajku yimid been maxay yidhahdaan lug laba lugood ah, laba lugood ma lahan mid hal lugun bay leeda dhab haddii la qabto khalaas waa mid kale ku badboodo ma lahan dulkumay mada halkaasay madax ka bilaabaysaa geb ay dhici ninkii marka reer yamaneed oo loo dardaarmay oo mar un haddii aad maka tagto warkaad maiga gaarsiin kartaa haa yidhi ayaa marka magaaladii maka yimid oo mawsikan yimid uma kadibna ina arajula ninka alyamaaniya ee reer yamaneed alladii kaasoo kaanu ahaaday awsa miduu u dardaarmay ilayhi isaga an yubaliqa canhu muxuu ahaa farniintiisa gaarsiiyo waa far mawsima mawsimka ayuu yimid qaala wuxuu yidhi yaa ala quraysh intuu dhawaaqo reer quraysheeday dhaqan soomaalida waa taqanaan soomaalida mar dhow oon hadda dheereen dad magaalo dhex taagano dhawaaqa ah ayaan arki jirnay duurka moogta laisu dhawaaqaa hadda marka duurka la taga telefoonnana ma jiraan yacnii si kalood wax ku heli ma lahan duurka waa iska waasac qofkii marka meel hadda aad ugu aadi ma lahan intuu meel alle meeshuu rabo qof iska aadi marka halkaad soo istaagaysaa waa dhawaaqi abalow saasuu qofka leeyi waa dhaqan soomaaliga ayagana saasay ahayn xitaa magaalooyinka ku samayn jireen markii intuu dadka dhex imaaday ayaa wuxuu yidhi war reer quraysh haday war yaa quraysh ahay halkaasuu la istaagay <laughs> ajaaib waaya faqaal wuxuu yaa ala quraysh quraysh ehelkeediiya ama reer qurayshow qaalo waxay yidhahdeen haadihi quraysh war waxaanad arkaysa waa reer quraysheed qaal wuxuu yidhi yaa ala bani hashim reer bani haashim ehelkoodiiyo qal wuu haadihi banu haashim tan waa reer bani haashim qaal wuxuu yidhi ayna abu aalib haddii aad bani haashim tii abu aalib aw qaala wuxuu yidhi haada abu aalib waa kan abu aalib fartaaba laga saaray qaala wuxuu yidhi marka ninkii fariin ayuu gudbinayaa amaranii wuxuu faray fulaan hebel an ubaliqa inaan ku soo gaarsiiyo risaalatan fariin ana fulaana hebel oo markii hore ijaartay kiraystay ama shaqaalaysiistay qatalahu inuu dilay fii ciqaalin dabar awgii uu dilay inaan ku soo gaarsiiyo amaranii fulan an ubaliqaka risaalata ana fulana qatalahu fii ciqaal saas ayuu ku yihi marka intaas warki ninkii risaalis waa gutay faataahu wuu yimid faataa wuu yimid hu ninkii wax dilay oo horaan ninkan ijaartay abu aalibin baa u yimid oo faqaalo kadibna wuxuu yidhi ikhtar naga dooro mina xag anaga daa alaain saddex midood naga dooro war jiraba hadal kale maba saddexun mid dooro hebelow waay in haddii aad noonta an tuaddi inaad bixiso miata min alibil boqol geel inaad bixiso haddii aad rabto ama ay ku suuragal ku tahay inaad doorato tan koobaad taas weeyaan fa inaka adiga qatalta waxaad deji saaxibanaa saaxiibkanaga wiilkanaga khaطa'an gafaadu inuu dilay ushaan ma rabin shibhulcamdi waxay dhahaan waa shibhulcamdi dilkiis oo saddex qaybood ma ahan khaa iyo shibhulcamdi iyo camdi soo ma hadda ushaan ninka lagu dhuftay ma camdi ay ahayd maya qatlcamdi maaha lakin waa shibhulcamdi ul qof lagu tuuray oo muxuu ahaa inay dilayn asal ahaan inay un yaro xanuujiso waa laga yaaba lakin inay disho ul caadi ah uma badno marka waa shubxamdi wa lakin asaga wuxuu ka cabiray khaa buu ka cabiray dhanka ay khaa ka tahayna dee waxaad u qasday mehen dilkiisaeh inuu mxuu ahaa yar xanuujiyey inuu raba laga yaaba ama xanaaq uu ka yara tirabatay fa inaka adiga qatalta waa dishay saaxibana wiilkanaga iyo saaxibkanaga khaaan gaf dishay ee boqolkiin halaad inaad bixiso kow wain shita haddii aad doontana yaxlif ha dhaarteena khamsuuna konton oo min qowmika tolka ah anaka adiga lam taqtul inaadan dilin qasaamo in la helo ood konton nin ay dhaartaan kow fain abayt haddii aad diidana qaatalnaa qaatalnaaka waan kula dagaalamaynaa bihi ay bisababihi sababtiisa dilkii adisha awgeed aan kula dagaalamaynaa waa mxu waa lisuu safaanin kadibna mid walba seeftiisa waxay ugoysa ayuu leeyahy saddexdu mid soo galaa lagu yidhi waa dhaqanka soomaaliyed taqaaniir soomaalida mogtaa noocaasu maxaa qoran meesha agtaada ah, taasaa noo fiicanba ah, jazakumla qatalnaaka ha fain abati haddii aadana qatalnaaka waan kuu daynaa bihi isaga adigu baan qorta raf kaa taasaa noo dhib yarba wax weyn ma ahaba waa mujtamac taqaana jaahiliga moogta waa soomaalida oo kale brobio dhankaas dilka iyo fudaydkiisa maba liskuma dhibaayaba subxaan allah kow qatalnaaka waan kuu daynaa bihi isaga sababtiisaan kuu dilaynaa fa ataa kadib u yimid qawmahu tolkiisu ninku yimid fadakara dalika arrinkaas u sheegay lahum iyaga faqaaluu waxay naxlif waan dhaarinaynaa boqol neef ma bixinayna dilkaadana mxuu ma ogolin waan dhaarinaynaa go-aankii alla qaatay konton inay iska soo bixiyeen hebel hebel hebel hebel jilib jilib iyo waxbaa loo qaybsan mogta taqaanaan sidii aad taqaaneen ree hebel adinka intaas qof keena waa kada saas weeyaan waaya allahu mustacaan marka arrinkaa dhacday faatatu waxaa u timid marka imraatu haweeney oo min bani haashim reer bani haashima waxay u timid abu aalib kaanat ay taxta rajulin nin hostii uu qaba oo minhum ayaga ka mid ah qad waladat lahu canugu dhashay yacni haweeney reer bani haashima abu aalib qoladiisa ah ninkan la dilay ay isku qolo yihiin oo wiil reerkaas wax dilay u dhashay ayaa u timid waaya faqaalat waxay tihi yaa abaa aalib abu aalibow uxibu waxaan jeclaha kaa codsanayaa an tujiiza inaad ii hibayso ood ii hadiyeysa ibnii wiilkayga haadaa ee kana nin oo min alkhamsiina konton ka mid a ah. yacni macnaheed waxaa weeyaan kontonkaa nin hal nin oo ka mid ah ayuu wiilkayga muxuu ahaa ayuu ka mid ahaa marka inaad wiilkayga kontonkan ka dhex bixiso ayaan muxuu aha kaa codsanaya waxaa kaloo suuragal noqon karto Eh, eh, uxibu waxaan jeclahay an tujiiza inaad hibaysa ama u hibaysa ibnii wiilkayga haadaa aikana birajulin nin min alkhamsiina konton ka mid a ah. nin hal qofoo ka mid ah inaad wiilkayga madaxiisa aad ku sii dayso waa suuragal waxaa kaloo suuragal ah in wiilkayga kontonkan aad ka reebtid labadaba suuragal weyaan laakiin tan dambe ayaa adhar ah walaa tusbir aadan xabisin yamiinahu dhaartiis alyamiin الصabr yamiinta loo yaqaano maxay tahay qofka marka lagu qasba oo loo xabis inuu dhaarto awgeed ayaa la yidhahdaa asbara yamiinahu ayaa la yidhahdaa dhaarta cadiga qofku iska dhaartay sabr laguma sheega laakiin marka qofka loo xabisa amaba lagu qasba inuu dhaarto ayaa la yidhahdaa asbara yamiinahu aw laa tusbir yamiini walaa tusbir xabisin yamiinahu dhaartiisa oo qasab ha ugu dhigin aacala wuu yeelay oo meeshii afartan iyo sagaala soo hartay marka kadibna faataahu waxaa u yimid rajulin baa u yimid oo minhum ayaga ka mid ah qolyihii wax dilay ninkan wax dil ka dhashay ayaa u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa abaa aalib abu aalibow aradta waxaad doontay khamsiina konton oo rajulan an yaxlifu inay dhaartaan makaana miatin boqol booskeed oo min alibili geela kontonin inay dhaartaan oo boqolkii halaadna dhaartaas aad ku bedelata ayaa dalbatay yusiibu u asiibo ama uu ku aado kula rajuli nin la arko baciraan laba rit ay ku aadaan fa haadaani labadan baciraan waa laba riti faqbalhumaa iga aqbal canii xaggayga walaa tusbir xabisin yamiini dhaartaydo xayu meesha tusbaru lagu xabis alaimaanu dhaara dhaartan mxuu qasabka ah aan dhaarin ee booskeedii maadaama konton aan nahay boqol neefoo geel nagala rabay halkii mxuu qofna ay laba halaad ku aadaan labadan riti iga qaad iyo halaad wahaakada marka dhaartina iga musaamax iga da faqabilahumaa abu aalib wuu aqbalay wa jaa waxaa yimid marka amaaniyat waarbacuuna sideed iyo afartan rajulan ee nin xalafuu ay faxalafuu way dhaarteen bukhaari riwaayadiis waxaa ku taalla meeshan xalafuu iska yiri moogta faxalafuu way dhaarteen taas ayaana yani alyaq bilmaqaam qaala ibn cabaas wuxuu yih abdulahi bn cabaas bn cabdilmualib radi allahu ta anhuma fahuwa aladii alih baan ku dhaartay nafsii naftaydi biyadii gacanta ay ku sugan tahay maa xaala sooma wareegin alxawlu sanad sooma wareegin wa min athamaaniyati waalarbaciin sideed iyo afartankana uu caynun il tarifu gambarla ayna jirin yacni hal qof sanadkii markii ay soo wareegood labaiy toban bilood ay dhammaatay afartan iyo sideed qof kama nooleen kulli way dhinteen cuquubadii dhaartaa ku dhacday arkaysaan horta filjaahiliya marka saasay ku bilaabatay macneeda marka maxay ta macneeda waxaa weeyaan dhaartan oo qasaamada ah jaahiliga mar hore ma bilaawmin abu aalib waa taqaanaan waa nabiga calayhi salaa salaam adeerkiis oo hayey marka qasaamada taqriiban xilliga ay bilaabatay waa markuu nabiga dhashay calayhi salaatu wasalaam ama wax yar ka hore ay bilaabatay taas waa qodob qodobka labaadna qasaamada khatarta ay leedahay reerka dhan inay dumisaa laga yaabaa reerka dhan kan gaal u ahaa la dilay kan wax dilayna gaal u ahaa kuwaan dhaartay gaalay ahaayeen maca daalika dhaartii ay dhaarteen oo qofkan dhiiggiis inay duudiyaan ama lumiyaan ay ku dhaarteen ilaahay wuu ku cuquubaday subxaana wa tacala afartan sideed halka ay ku halaagsameen labadii qof oo cuquubadii dulmiga ka carartayna oo gabadhii reer bani haashim iyo muxuuahaa wiilkii ninkii muxuuaha labada halaad iska bixiy ama laba rid iska bixina way badbaadeen annaga hadda haddii aan ummadda soomaaliyeedna arrintaas aaday u badanta la socda aad bay u badanta culimmadan hadda beryahan way ay waxyaabaha lagu kala bixiy ka mid nin baa la dili hadda waaba dhacdaaba nin baa la dili laba qolaa isku yara kacsan kadibna ayagaa isdili ama kuwo kale ayaa dili kana qof ay ka dilaan kana qof ay ka dilaan way dhacdaa la socda laba qolo oo isla degan oo dhinac isku haya laakiin de xurgufta caadiga laba qolo sooma haaliban soomaali isla degan ma jirto ilaa way dagaalamaan walow haba kala fogaatee hana kala yaraadeen qabaaisha kala duwanaadeene marka ayagiyaa isdilaan lamana garan kara qofka dili oo meesha c c t v amaba <laughs> kamero kuma xirno amaba qof daawanaya ujeedi ma lahan ya a midda kale qolyo waxaa jira ay dhibaysaba labadan qolo isla degan oo nabadda ahoo muxuu ahaa wanaagsan ay dhibays waa la soo bixi bartamihii meesha ay isku haayeen ayaa loo imaanay qofa ama laba qof ama dadaa laga dili way dhacdaa aaday u dhacdaa arintayda way dhacdaa marka xalligaas xaaladaas oo kale asal ahaan qolyahan dadka dhexdooda lagu dilay ama qofka lagu dilay ayagaa dembiga lah oo sida muuqata marka hor laga fiiriya laakiin marka qaar waxaa dhici karto in ummad kale oo isku daraysa ummaddan ay samaysaa suuragal marka kasaamada laba shayba way taraysaan kan koobaad horta qof muslima dhiiggiisa inuusan duud inaan la duudsiinin oo dhumin ayay muxuu ahaa ay keenaysaa midda labaadna waxay keeni dad muslimiin ah oonan wax bedelin in dhiig baatil ahoo dulmia dushi laga saarana way ka badbaadini marka masaalix badan ayaa ku sugan waxaa weeyaan qasaamada waa in noo imaan doontaa marka jaahiliga saasay ahayd islaamnimadii maxaa la sameeyey marka tii unbaa la sugay waxaan axaadiista noo imaan doona axaadiis xadiidkaas unbay sii xoojinayaan baabulqasaamati dhaarwadareedka ayuu baabkaan u baab yahay ama dhaarta dad badan ay dhaartaan xadiidka afar kun todoba boqol iyo toddobaad waa xadiis saxiix isnaada qaala alimaam nasai alay mt axmed ibn camr ibn sar المصري وثقة ويونس بن عبد الله على الصدفي وثقة قال حدث قال أنبأنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وثقة حافظ عابد قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي وثقة عن شاب الزهري محا إمامك قال وحير أحمد بن عمر ibnu sar oo reema sara wuxuu yidhi wa qaala wuxuu yidhi ninkuu ka wariy weyaan wa qaala wuxuu yidhi akhbaranii waxaa ii warramay abu salama wa qaala ibnu shahaab uulajeedaa ibnu shahaab uula jeedaya ula jeedaa wa qala wuxu yidhi ibnu shahaab abarnii waxay u warramay abu salmata ibn cabdiraxmaan waiqat mukir ibn cabdiraxmaan bin cawf ayaa awow ah wa sulaymaan ibn yasaar alhilaali iqatu faadilin axad اlfuqaai sabc fi ahdi taabiciin can rajuli nin oo min asxaabi rasuuli lahi sal sl rsulka saxabadiis ka mid oo min ansaari ree ansaareedda ayaa ana rasul rasulka wuxuu yidhi ana rasul rasulka sal slm aqara wuxuu qiray alqasamata dhaarwadareedka calaa maa kaanat sidii ay ahayd caleyhi korkiisa fi ljaahiliyati xilliga jaahiliga ayuu nabigeena calayh slat slaam ku sugay jaahiliga si miya konton ma muxuu ahaa ma dhaaran jireen oo kiiba waxaa weye intaas ma dhaaran jiray tabti ayaa waxaa weeyaan ayuu nabigan u sugay alayhi sala slam xadidka afar kun todoba boqol iyo sideed waa xadis sahih isnad isna qala alimam nasi nacam qala imam nasi alayh tala akhbarana محمد بن هاشم القرشي وصدوق قال حدثنا وليد بن مسلم القرشي kaiir tadliis wataswiya qaala xadaana awsaaci waa imaamkii cabdiraxmaan ibn camr awsaci ashaami can ibn shaabi zuhri can abi slamatin cabdiraxman waslaam ibn yasaar can unaasin dad oo min asxaabi rasul rasulka asxaabadiis kamid sal l slam ana alqasaamata dhaarwadareedka kaanat waxay ahayd fi ljaahiliyati jaahiliga fa aqarahaa wuu sugay rasul rasuulka lagu sugay calaa maa kaanat sidii ay ahayd caleyhi korkiisa fi ljaahiliyati xilliga jaahiliga ayuu nabigeena ku sugay sala allahu caleyh wasalam wa biha wuxuu ku xukumay ama ku kala xukumay bayna unaasin dad dhexdood oo min ansaariansaarida ah fii qatiilin ay fii maqtuulin mid la dilay iddacuuhu ay sheegteen calaa yahuudi khaybara ree khaybar yuhuuddooda ay ku dul sheegteen ayuu nabigan ku xukumay sal slm marka taana waa noo imaan doonta insha allah tabaaraka wa tacaala ninkii la dilay oo cabdullahi ibni sahl oo yahuud dileen oo kadibna inkireen eh, amaba lagu dilay khaybar oo inkireen yahuud ayaa noo imaan doonta tii jaahiligeed garanay abu aalib iyo wiilkii muxuu ahaa reer bani haashim ahaa oo shaqaalaha ahaa iyo ninkii quraysh ahaa oo jilib kale ahaa oo ijaartay ninkaas oo kadibna usha ku gamay oo dilay kadibna dhiiggiisa duudsiyey ama qariyey gadaal dambena lagu markaati furay oo konton nin inay dhaartaan laga dalbaday afartan sideedna ay dharteen laba iska cafiyey afartan sideedna ay waxaa weeyaan sanad ka soo wareegeen kulli halligmeen oy baaba'een taas ayada jaahiliga ay ahayd islaanid markay timidna nabigeena uu sugay sal allahu calayh waali wasalam eh, xugun ahaan inay saa ahaato waxba aan laga bedelin weliba nin la yihahdo cabdullahi bni sahal waa noo imaan doona insha allah tabaaraka wa tacaala nin la yidhah cabdullahi bni sahal iska nin la yidhaha cabdulahi bni sahl ayaa marka lagu dilay sida noo imaan doonta khaybar nabigeennana ala sla qasaamadii xuunkeeda sida ayuu ku sugay waay xadiidka afar kun toddoba boqol iyo sagaalaad mise afar kun toddoba boqol iyo khaalafahumaa macmar labada nin oo ruwaadi hore macmar ibnu rashid alasdi ayaa khilaafay warinta uu ka wariyay zuhri horaan zuhri waxaa ka wariyey moogta oon soo marnay ninka la yidhaahdo awsaaci cabdiramaan camr awsaaci iyo abu salamata ibnu cabdiraxmaan ah, maya iyo yunis ibn zayd alayli labadaana ka soo wariyeen labada riwaayado hore macmar ibn rashid alasdi ayaa isna eh, ka wariyey ibnu shaab zuhri ayaga marfuuc bay ka dhigeen xadiid soomahan labada xadiis oon soo marnay xadiidka noo imaan doona wuxuu ka dhigay mursal oo saxaabiga meesha ka maqan taabicigii ayaa nabiga kor yeela sal اlahu alي waslam intaas khilaafku ku sheega wa inta yada wax kale maahan farawaahu mursala waa xadidka hadda noo imaana xadidka afar kun todoba boqol iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa bima qablahu qaala alimaam xadiidka mursal waa daciif waa taqaanaan asal ahaan marka labada xadiidyo hore ayuu saxiix ku noqonaya xadiidkaas mutaabaca weeyaan qaala alimaam nasai alin abarna moxamed ibn raafic alqurashi alqushayri dheh waa iqatun qala xadaثna cabdirazaq ibn hamaam الsancani waa imaamkii ataqanin waa iqatu xaafid musanif qaala ambana macmar rashid alasdi waa iqatu dabtun weliba faadil can aلzuhri maxamed shahab zuhri waa imaamkii can ibn musayab waa saciid ibn musayib waa imaamkii isna qaal wuxuu yihi ibn musayib saciid ibn musayib wuxuu yidhi kaanat waxay ahayd alqasaamatu dhaarwadareedka fi ljaahiliyati xilliga jaahiliga way way kaanadan waa taam tii taamkahayd kaanat waxay ahayd mxuu ahaa alqasaamatu qasaamadii fi ljaahiliyati arin jirta oo lagu dhaqmo ay ahayd waa kaana taamkeed la socdo naaqisada maaha uma kadibna aqaraha wuu sugay rasul rasulka sal slm fi ansaariyi ninka ansaariga ahaa aladii kaasoo wujida la helay maqtuulan isagoo la dilay fii jubbi alyahuud yahuud ceelkeedii inta mxuu ahaa la dilay lagu riday ninkii lagu arkay reer ansaareed ayuu nabigeena ku xukumay faqaalat ilansaaru ansaar waxay yidhahdeen qataluu saaxibana wiilkanaga ayay dileen ama saaxibkanaga qisadii oo faahfaahsan waa noo iman doontaa insha allah tabaaraka watacaala baabka saddexaad oo kitaab alqasaama hoos imaani baabu tabdiati ahli dami baabu tabdi'ati ahli dami dadka dhiigga saaxiibka u ah oo ehelka u ah fi lqasaamati dhaarwadareedka al ayaga in lagu bilaabo ayuu baabkan u baab yahay markii ay dad imaadaan oo yidhaahdaan qof bay reer bani fulaan dhexdooda ayaa nooga dhintay reer bani fulan ama xaafad fulaan qof nooga dhintay ayaga ayaan ku tuunsannahay marka dhiig in loogala qaadaan rabnaa marka ay yidhaahdaan ayagaa la dhihi dhaarta konton dhaaroo dhaarta ayagaa lagu bilaabi ayaga haddii ay diidaan marka markaasaa imaanaysaa in kuwa kale la aada weyaan xadiidka afar kun todoba boqol iyo iyo tobanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nas akhbarna axmed ibn camr bn sarx almisri waaiqa qaala amana ibn wahb cabdillahi ibn wahb almisri waaiqatun فاضل قال أخبرني مالك بن أنس وإمام دار الهجرة عن أبي ليلى أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري واثقة أن سهل ابن أبي xaثmة ninkaas صaxaabigaas yar oo reer ansaareedka waa صaxaabiyu صaغيir أkhbar wuxuu u sheegay أنa cabdاللaahi بna سhل ninka la yidh cbdالlahi بna سhل oo reer ansaareed ah iwa muxayisa ninka muxayise la yidhaahdo asna ree ansaareed adeer u ahaa cabdullahi ibnu sahl ayaa adeer loo ahaayo waxaa adeer u ahaa muxayisa riwaayaadka qaar waxay leeyihin ma adeer bay ahayn laakiin ay adeer yihiin ayay u badanta wallahu aclam oo muxayisa labadaa nin ayaa kharaja u baxay ilaa khaybara khaybar ayay aadeen meel timir badan oo barwaaqo badan ay ahayd min jahdin dhibaato iyo faqiirnimo oo asaabahumaa ku dhacay awgeed ayay u aadeen fa utiya waxaa loo yimid muxayisa muxayise ayaa loo imaaday markay meesha tageen nin walba dan risiq ilahay unbuu iska raadsaday oo magaaladiiyaa la kala galay fa utiya waxaa loo yimid muxayisatu muxayise ayaa loo yimid fa ukhbira waxaa loo sheegay anna cabdallaahi ibni sahal ninka cabdullahi ibni sahal la yidhaahdo qad qutila waa la dilay warkaasaa loo sheegay magaaladii sooma ay soo gelin soo nin walba muxuu nin suuqaan aaday in ninka aadayso lama kala shaqo tegin oo nin walba risiq ilahay meel kama doonin muxayise oo muxuu ahaa oraama gaajo la soo cararay ayaa mxuu ahaa laga eh, loo imaaday waxaa la yidhi ninka adeerkaad u ahayd oo cabdullahi bn saala allahu naxariis waa la dilay allahuma mustacaan wa urixa lagu tuuray fii faqiirin ceel ayaa lagu tuuray aw caynin ama meel ilbiyood ilbiyooda ayaa lagu riday fa ataa yahuuda yahuud ayuu u yimid magaalada khaybara yahuud ayaa degnayd waa laga furtay waa tii xaaladdii aad ogeydeen muxuu aha dhacday kitaab aljihaad aan kusoo mari jirnay kadibna iyagii ayaa loo dayy oo la yihahdo ka shaqeeya meesha waxna adin ka qaato waxna waxaa weeyaan eh, ku celiya eh, ummata moxamed sal ll slm oo rumeeyey oo muminiinta kusoo celiya saxaabada nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam waaye fa ataa yahuud yahuud ayuu yimid oo faqaal wuxuu yidhi antum adinka wallahi allaan ku dhaartay qataltumuuhu qataltumuuhu adinka ayaa disheen adinka unbaa disheen cid kaloo dishi lama arko ilah baan ku dhaartay faqaalu waxay dhn wallahi allaan ku dhaarnay maa qatalna ma dilin kab iyo kitaab waa iskaga mid jirteen kab iyo kitaab hebel waa iskaga mid alla badana dadka noocaasa ah, oo waxaa weeyaan dhaartiisa iyo dhaarla-aantiisa iyo runtiisa beentiisa ay kala duwneen kuwaan ayaga waaban dee uguma sii jirta ilaa hadda ay sida yihiin wallahi allaan ku dhaarnay maa qatala ma aanan dilin uma kadibna aqbala wuu soo qaabilay xataa qadima ilaa uu ka imaado calaa rasul rasulka alle ugu yimaada sal l slm fadakara wuxuu sheegay daalik arrinkaas dhacay iyo ninka cabdullahi bn sala wux lagu sameeyey iyo waxay ku dhawaaqday lahu nabiga uu sheegay uma kadibna fadakara dalika lahu uma kadibna aqbala uu soo qaabilay huwa isaga iyo xuwayasa xuwayisa ninka xuwayasa la yihahdo yani mahoraan maxay ahayd muxayisa soo mahen ay nin saddexaadoo la yihahdo xuwayisa wa huwa xuwayisana akuuhu waa walaalkiisu akbaru minhu ka weyn muxayisa laga wenye oo xuwayisa ka weyn ma garateen waa magacyo yaraad adag iyo cabdiramaan ibn sahl cabdiraman ibn sahl oo ninka la dhashay cabdulahi oo la dilay oo adeer loo yihi marka fadahaba kadibna wuxuu u tallaaba qaaday ama uu doonay muxayisatu muxayisa liyatakalama inuu hadla ayuu damcay o wa huwa muxayisana alladii waa kii kaana kaana ahday bikhaybara ninka khaybra joogay oo dhacdadan xanuunka badan ay ka dulacday oo horaana abaar iyo kadeed meesha la aaday iyo rafaad kadibna walaalkiis ama wiilkii adeerku ahaa laga soo dilay oo meesha u taagna yahuudna ay ku inkirtay ninka isaga weeyaan faqaala rasul wuxuu yih sal slm kabir kabir weyney weyney yacni liyatakalam alabar ninka weyn ha hadlo saas weeyaan marka in lagu ixtiraamo marka xaaladaas ay jirto waa hadyiga nabigeena sala allahu alay slm qofka weyn inuu hadalka ku hormaro oo majaalista ilaa ayaga ay ka idmaan aanan waxaa weyaan lagu boodin watakalama wuxuu hadlay watakalama uu hadlay marka ruwayasatu ruwayiso ayaa hadlay oo magaalada madiine sii joogay uma kadib takalam waxaa hadlay muxayisa muxayiso oo asaga ka yaraan uu hadlay oo wiilkan cabdulaahi oo la dilay iyo kan hadda la socda adeero u ahaa faqaala rasul wu yh sal slm ima an yaduu inay diyo bixiyaan saaxibakum saaxibki inay diyadiisi bixiyaan niminka ree yahuudeed oo dhexdooda muxuu ahaa cabdulaahi lagu dilay inay diyadiisi bixiyaan wa ima an yudanu saas ma idin qor yudanu aw amaba yudanu an yudanu wa ima an yudanu in la ogeysiiyo bixarbin dagaal in dagaal loo iclaamiyo oo la yihahdo haye fadanuu min allahi wa fakataba الnabiyu nabiga ala sl slam uu qoray fi dalik arrinkaas waraaqu u qoray gacantiis miya maya kutaabtiisa ragga u qori jiray fakataba waxay qoreen oy soo jawaabeen ina anaga walah alaan ku dhaarnay maa qatalna maanan dilin ma lisku nabi saasay soo qoreen faqaala rasuulka wuxuu yidhi sal slm ixwayisa wuxuu ku yidhi iwa muxayisa wuxuu ku yidhi iwa cabdiraxmaan sahal wuxuu ku yidhi taxlifuuna miyaad dharanaysaan ay ataxlifuuna aw tastaxiquuna miyaad mudanaysaan dama saaxibikum saaxibkiin dhiiggiisa inaad yahuud ina inka dishi aad ku dhaarataan oo kadibna dhiiggiisii aan idinkaga qaado ma yeelaysaan oo jidkaas ma maraysaan waa qasaamadii qaa waa laamaya qaa u fatxlifu lakum yahuudu yahuud marka ma idin dhaaranaysaan qaal waxayna laysuu muslimiin muslimiin ma ahan gaal muxuu aha kabi kitaab miyuu kala yaqaana fawadaahu fawadaahu kadibna wuu diyad bixiyey rasul sl sl min cindihi isaga agtiisu ka diyad ninkii asaga ahaa boqolkiisii halaad nabigeenna ayaa dhabarka saartay sala allahu alay waslem oo bixiyey intaas wuxuu diidayaa qof muslima dhiigiis inuu hadur noqdo oo dhiiglaan ay ku dhacdo oo dhiiggiisa mxuu ahaa wax kama soo qaaditaan waxaan ka jirin laga soo qaado fa bacaa usoo dhiibay usoo diray ilayhim iyagii muxayisa iyo xuwaysa iyo cabdiraxmaan ibn saar iyo reerkii ayuu usoo diray bimiati naaqatin boqol halaad xataa udkhilat ilaa laga soo geliye calayhim korkooda adaara daarta ilaa laga soo geliyo oo cidi loogu soo xareeyo boqol halaad qaala sahlan wuxuu yidhi oo raawiga sahl ibn abi xadma oo yaraa saxaabigi yaraa ahaa ayaa wuxuu yidhi laqad rakadatnii way haraantisay minha iyada geelaas boqolka ah naaqatun hal xamraaw ee guduudan yani suu arinta u xasuusta boqolkii halaad oo cabdulaahi ibnu sahl uu nabigeenna diyadiisa ka bixiyey sala allah alay slam markii reerka lagu soo xareeyey hal cas oo guduudan ayaa i haraantisay qisada inuu si fiican u hubo ayuu caddaynaya radia allahu tacala canhu wa ardaa marka axaadiistan noo imaan doonto oo damba oo ama intooda badanba kulahaa tudandin xawla hadi اqisa arintan ka dhacday khaybar iyo qasaamada nabigeenna uu fuliyey oo amray aan kala jeedaa ayay ka hadlaysaa waxaa un kala duwnaan doona lafdiga ayaa duwnaan doona waxaa kaloo kala duwnaan doona ruwaadda waxaa kaloo kala duwnaan doona mararka qaar irsaal oo xadiia qaar mursal wa qaar waa marfuuc marka ikhtilaaf noocaasa ah, oon haba yaraatee xadiidka iyo sixadiisa waxba aan u keensanaynin oon dhibaato u geysanaynin unbay ku kala duunaan doonaan insha allahu tabaaraka wa tacaala marka wax ishkaal malaa xadiidka iyo xaadiadan ka dhacday khaybarna wa akhrajahu shaykhaan bukhaarin wuu soo saaray muslimna soo saaray marka wax ishkaal haba yaraate oo ku sugan ma laha nacam shekh nuur hadda meeshaan waxaa weeyaan way caddahay warka nabigeenna calayhi salaat salaam waana noo imaan doona ama hadalka nabigeena alay slat slam iyaga ayuu ku bilaabay tuhmadii way taallaa meeshi atuhma mawjuuda soo niminkan laguma tuunsano in ayaga ay dileen ku dhaarta ayuu nabigeena ku bilaabay calayhi salaat salaam almudaci saasuu amray iyaga waay waa noo imaan doonta waay yihahdeen nabi alla waxaanan joogin saan ugu dhaaranaynaa markay saa yidhaahdeen ayaa kadib nabigeena cala sl wuxuu yihi yahuud ha dhaarta marka ayagana maxay yidhah maya waay nin gaal laho haba yaraate waaan muxuu dhaarani waaba muxuu ahaa wax la hubay inuu dhaaraniba waraaqda nabiga ala sl uu soo diray waa tii ay been ugu soo jawaabeen waay marka axaadiis soo socota taqriiba aad uma kala duuna saasaan ula socona laakiin qaar badan ziyaadaad ayaa ku jira qaarna waa gaaban yihiin xadidka afar kun todoba boqol iyo xadidka afar kun todoba boqol iyo toban iyo koobaad waa xadid saxiixa qala imam alي mat maxamed ibn slmt اmuraadi waثiqat dabt qala ambana ibn qasim cabdiraman bn qasim اcutaqi waثiqat qala xadaثanii malik ibn anas imam dalhijra can abi layla abuleyla ibn cabdilahi ibn cabdiraxmaan ibn sahl weyaan waa sahl waa iqa waa reer ansaareed can sahl ibn abi xama waa saxaabi sagiira oo reer ansaareed isna annahu sahl akhbara wuxuu sheegay iwa rijaalan rag ubara ee waweyn oo min qowmihi qowmkiis ka mid ah raafic ibn khadiij ayaa noo imaan doona insha allah tbarak w taala oo ka mid ah ana cabdlahi ibn sahl ninka la yihahdo muxayisa kharaja way baxeen ilaa khaybara ayay aadeen min jahdin dhibaato iyo faqiirnimo iyo baahi asaabathum asaabahum asiiba awgeed ay halkaas u aadeen risiq allay doonteen wabtaquu min fadlihi weeyaan fa ataa wuu yimid muxayisatu ayaa yimid soo idinma qorna fa utiya muxayisa miyaa idin qoran fa ataa muxayisa kan dambe utiya idin qoran sooma fautiya waa loo yimid marka sidaas ayaana siyaaqa aad ugu qurux badan fautiya waa loo yimid muxayisatu ayaa loo yimid faabara faubira faubira marka isna faakbaradaas maahan faubira waxaa loo sheegay ana cabdاlahi ibna sahl qad qutila in la dilay oo waطrixa lagu tuuray fii faqiirin cayl aw cayn ama il biyood faataa yahuuda ayuu yimid wa qaala wuxuu yidhi antum adinka wallahi allan ku dhaartay qataltuma way disheen ninkaas cabdullahi bn sal waa disheen qaar waxay dhn wallahi allaan ku dhaarnay maa qatalna maanan dilin fa aqbala wuu soo qaabilay wuu soo noqday xataa qadima ilaa uu u yimaado calaa qowmihi tolkiisa u yimid ree ansaareed fadakara lahum arrinka ayuu sheegay uma kadibna aqbala wuu aaday u qaabilay huwa isagii muxayisa iyo waakhow walaalkiisa oo ah wa huwa akbaru minhu xuwayisaa ayaana ka weyn muxayiseeh iyo cabdiraxmaan iyo wa ibnu sahal saddexdooda ayaa muxuu ahaa qaabilay oo nabiga xaggiisa aadeen sal اlah alay slm kow fadahaba muxayisa muxayisa wuxuu doonay ama u tallaaba qaaday inuu hadla wa huwa isagana alladii ka weyan kaada bikhaybara khaybar ku sugnaa oo arrinta goobjoogka ahaa maamo u dhowaa markay dhacaysay faqaala rasul u sal slm muxayis wuxuu ku yidhi kabir kabir ay liyatakalama alabar ninka wa in hadlo yuriid wuxuu la jeeda xagga da'da fatakalama xuwayisa ayaa hadlay uma kadibna takalama muxayisa ayaa hadlay faqala rasul wu sl slm ima an yaduu inay diya bixiyaan saaxibakum saaxibkiina ay dileen diyadiis inay bixiyaan wa ima an yuudanu in la ogeysiyo bixarban dagaal dagaal la ogeysiiyo fakataba ilayhim rasul rasulka alle wuxuu qoray fii dalik arrinkaas waraaq ugu qoray oo raggii kutaabtiisa ahaa kutaab alwaxyi iyo kutaab arasaa'il iyo ayaa u qoray fakataba waxay soo qoreen ina anaga allah laan ku dhaaranayo maa qatalnahu ma aanan dilin faqaala rasul rasul wuxu yiri sal slm xogeysa wuxuu ku yidhi muxayiso cabdiraxmaan ataxlifuuna miyaad dhaaranaysaan tastaxiquuna miyaad mudanaysaan dama saaxibikum saaxibkiin la dilay dhiigiisa miyaad mudanaysaan ood dhaar ku mudanaysaan diyaar mootiin inaad dhaarataan ood mudataan qal waxay laa maya qaaluu fataxlifu lakum yahuud yahuud ma idin dhaaranaysaa qaalu waxay laysuu bimuslimiin muslimiin ma qofka haduus muslim ahayn shahaadadiis waa marduud aslan qof allihii abuurtay beeniyey shahaada laga abala maxayd waxba kama jiraan warkiis fawadaahu rasul nabiga al ayaa diyabixiyey min cindi agtiisa fabacaa ilayhim wuxuu u diray bimiati naaqatin boqol haraad xataa udkilat calayhim ilaa looga geliy addaara gurigi qaala sahlan wuxuu yidhi laqad rakadatni way haraantisay minhaa boqolkaas halaad naaqatun hal xamraa ee cas xadiidka hore muxuu ahaa aada ugu duunin baabu dikri ikhtilaafi alfaadi naaqiliina qolye axaadiis soo naqliya ruwaadda ah alfaadooda kala duwnaan ay kala duwnaatay sheegitaan la sheego likhabari sahlin sahl ibn abi xadma xadiidkiisa iyo khabarkiisa fiihi ay fi lqasaama oo kaga hadlaayey alfaadaas axaadiis ku soo aroortay oo dhowra in la sheega ayuu baabkan u baab yahay alfaadioo kala duwan hadda laftirkeeda labadan xadiid alfaadooda waxbaa kala duwan inkastoo ay badnayn laakiin kuwa waxaa noo imaan doona macnihi uu isla macno yahay laakiin alfaadii ay kala duwan yihiin idan alriwaaya bilmacna ayaa meesha ku jirta weeyaan wax ishkaal lama lahan haddii shuruuddeedii ay kamilan tahay waana kamilanta insha allah tabaaraka watacaala xadيث afar kun todoba boqol iyo laba iyo tobanaad waa xadيث صaحيixa qala الimam النasي أخبرna qtayb بن سعيد qala xadثna layث بن sacد الmsrي can yaحya بn سacيid الأنصاري can bushayr ragga waa taqana waa raggii asxaabta ahaa allah barakeeye allah naxariisto can bushayr ibn yasaar bushayr mise bashiira idin qoran bushayr weeyaan bushayr ibn abi kaysaan ibn yasaar weeyaan almadani waa iqatu faqiih can sahl ibn abi xama waa saxaabi yar qaar wuxuu yihi xasibtu waxaan u maleeyey ninka dhaha kee weyaan yaxya ibn saciid alansani inu yaha laga yaaba qaala wuxuu yidhi wa can raafic ibn khadiij yacni sahl ibn abi xama iyo ninka la yidhaahda sahl ibn abi xama iyo raafic ibn khadiij inay mxuu aha isla jiraan ayuu marka halkan ku cadaynaya aan ku noqdo marka waay waxasibtu waxaan u maleey yaxya ibn saciid alansaar inuu yahan filay inanka saadhihi qaala inuu yihi ninkan yihah bushayr wa raafic ibn khadiij sahl ibn abi xadma iyo iyo wa raafic ibn khadiij inuu yihi ayaan u malaynaya anahuma labadoo qaala inay yihahdeen kharaja cabdullahi ibn sahl ayaa u baxay ibnu zayd ibnu muxayisa ibnu mascuud ayaa baxeen xataa kaana ila ay ka ahaadaan bikhaybara khaybar tafaraa way kala tageen xataa kaana ila ay ka ahaadaan bikhaybar tafaraqa way kala tageen fii bacdi maa hunaalika halkaas ay ku kala tageen waxyaabihii howlahoodii u kala yeelay ay kala aadeen uma kadibna idaa bimuxayisa muayisa muxayisa iyadoo yajid uu kulmaa cabdulahi bna sahlin qatiilan isagoo la dilay ay maqtuulan fadafana wuu duugay qisadiida oo ceelka lagu riday iyo inkiraada ay yahuudda inkaraysa howlihii kow fadafana wuu diday wuu duugaydha marka uma kadibna aqbala rasul rasuulka ayuu soo qabanay sal slm huwa isaga waxooyisa ibnu mascuud iyo cabduraxmaan ibnu sahl ayaa soo qaabilan rasuulkeenna wa kaana wuxuu ahday asqar qowmi dadkan ugu yar ayuu ahaa fadahaba wuxuu marka doonay ama u tallaabo qaaday cabduraxmaan ibnu sahl yatakalamu inuu hadlo qabla saaiib saaxibey labadii saaxib ka horna inuu hadla ayuu damcay horaana maxaan soo marnay muxayisa inuu hadla inuu damcay ssaasm ma isdiideysaa isma diideysa waxaa laga yaabaa inuu mxuu ahaa yaro damcay cabdiraxmaan markuu damcay kadibna uu muxayisa uu ku booday hadalka ayaa suuragalla muxayisana la yidhi joog kabir isma diideysa marka wax isdiidaa ma ahan marka axaadiis haddii marba la jamcin karo in mid la tarjiixiyo waa laga habboon yahay kow faqaala lahu wuxuu ku yidhi rasul rasulka wuxuu ku yiri sl slam kabir weyney alkubra ay kabir weyney alubra qadim hormari alkubra kan weyn fi sini dada fasamata wuu aamusay watakalam waxaa hadlay saaxiibaha labadii saaxiib ayaa hadlay oo waliba xuweyse ayaa horreysay riwaayaad kale inuu caddaysay uma kadibna takalam uu hadlay macahum alla jirkoodana cabdiraxmaan ugu hadlay isna fadakaruu waxay u sheegeen rasul rasulkaas waxay u sheegeen sal slm maqtala cabdillahi bni sahl cabdillahi bni sahl dilitaanka la dilay faqaala lahum wuxuu ku yidhi ataxlifuuna miyaad dhaaranaysaan khamsiina yamiinan konton aarood miyaad dhaaranaysaan watastaxiquuna miyaad mudanaysaan saaxibakum ay dama saaxibikum saaxibkan dhiigiis aad mudanaysaan aw qaatilakum amaba qofkii idin dil dhiigiis miyaad mudanaysaan yacnii intaas inaad samaysaan oo kadibna aadtan heshaan ma yeelaysaan weeyaan qaalu waxay dhaheen kayfa sidee baan naxlif u dhaaranayna walam nashhad annagoona xaadirin wamaa shahidnaa ilaa bimaa calimna qofka waxaa weeyaan muminka waa saas waaladiina laa yashhaduuna azuur baailka xataa dhaartan way soo geli marka annagoona xaadirin see nabi allow u dhaarinaya ayay yidhaahdeen raggii waracii saxaabada nabigeena ay lahaayeen ayaa halkaas ka cad weeyaan walaalkood ayaa la dilay maca daalika ragay ku dhaaran lahaayeen waa yahuud wixiina waa muuqdaan laakiin maadaama indha aadan ku haynaysaan u dhaaranayna halkaasay muxuu istaageen radia allahu tacala canhum wa ardaahum wa saxaabati rasuuli llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam faqala waxay rasul rsulka low amrun qaalu waxay dhaheen kayfa naxlifu saan u dhaaranayna walam nashad anu aan qaal wuxuu yihi fatubri'ukum ma idin beri yeelaysaa oo ma idinka kaafini ay tukhalisukum miyay waxaa weeyaan dhinac idinka marinaysaa yahuuddu yahuud bikhamsiina yamiinan konton dhaarood haddii dhaarta adinkaad ka cararteen dhaar la-aan ma idin dhigaysaa oo dhaartii ma idinka cafinaysaa yahuud oo konton dhaarood ayagama dhaaranayaan ila haddii adinka aad diidaan iyagaa dhaaran kadibna adinka dhaarta waa idinka cafiyey dhiiglaan waa idinku dhacaysaan taa ma yeelaysaan qaalu waxay leedaheen wa kayfa sideema naqbalu aan aqbalina aymaana qowmin qolo dhaartood kufaarin ee gaala ah dad ilaahayga abuurtaba beeniyey oo kufaara ah, dhaartood saan u yeelaynaa falamaa goortii ra'a u arkay dalika arrinkaas rasuulka al u arkay sal l slm acطaahu wuxuu siiyey caqlahu diyadiisa ayuu bixiyey boqolkii halaad ayuu nabigana bixy sal sl xadidka afar kun todoba boqol iyo iyo toban iyo saddexaad una dambe cashirkeena caaw insha allah tabarak watacaala waa xadiis saxiixa qaala aimam ali ramat abana axmed bin cabda addabi albasri waaiqatu rumya binasb qaala abana xamaad bin zayd bin dirham waaiqatu habtun xuja qala xadana yaxya bn saciid alansari wataqana isna waiqatun habt can bushayr ibn yasaar can sahl ibn abi xasma waraafic ibn khadiija radi allahu taca anhuma anahuma labadoodii xadataa waxay u sheegeen ana muxayisa ibn mascuud ninka la yihahdo iyo cabdlaahi ibnu sahl ninka la yihahdo radi allahu taca anhuma oo saxaabada nabigana ka mid atay ah waxa yimaadeen ay tageen khaybara fii xaajatin dan oo lahuma ay lahaayeen gaajo ayaa qabatayoo halkaasay shahri wax u doonteen fatafaraqa fi nakli timirtii ay marka ay ku kala tageen oo meesha meel aad timir badan ay ahayd timirtii marka nin walba muxuuha dhexgalay nin ka shaqeeya amaba nin wax ka iibsada ama wax ka soo amahsada baddaas beerahaas ayaa la dhexgalay fa cabdullaahi ibnu saal ayaa la dilay fa waxaa laga yaabaa nin ciil qabay oo walaalkii horaan loo dilay inaad muxuu ahaa ka arguteen oo suuragal in asaga xataa dakana hore inay jirto waa suuragal inay nacayb muslimaa jirto waa suuragal waxba waa suuragala soo ma faqutila cabdullaahi ibnu sal ayaa la dilay ahay fa jaa akuuhu fa jaa wayimi waxaa yimid akhuuhu walaalkii cabdiraxmaan ibnu sahl qisadii dheereed marka waa ka booday oo marka nabiga loo imaaday ayuu ku booday fa waxaa yimid akhuuhu walaalkii cabdiraxmaan ibnu sahl ayaa yimid wa xuwayisa iyo muxayisa abnaa camihi ilma adeertii ah riwaayo kalena waxa weyaan adeerna u ahayna cadaynaysaan waxba weyne farqi ma laha ilaa rasul rasulka al ayuu imaadeen sal slam fatakalama cabdiraxmaan ayaa ka hadlay fii amri akhiihi ayaa muxuua ah ka hadlay wa huwa isagana asqara minhu uu ka yaryahay faqaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slam alkubra ay qadim ilkubra ninka weyn hormari liyabda alakbar kan waxaa weyaan weyn hadal ka bilaaba fatakalama way hadleen oo muxayisa ayaa dib loo dhigay xuwayisa ayaa hormaray fatakalama way hadleen fii amri saaxibayhima saaxibihima saaxiibkood arinkiisa iyo sidii loo dilay ayay ka hadleen faqala rasul wu u sl slm wadakara wuxuu sheegay rasuulkeena kalimatan macnaha macneed uu yahay yuqsimu waxaa dhaarana hamsuuna konton oo minkum adin ka mid ah ayaa dhaarani faqala waxay yh rasulka allow amrun arin lam nashhadhu annaga aan xaadirin kayf sideebaan naxlifu aan u dhaaranaynaa qaala wuxuu yidhi fatubari'ukum miyay idinka eh, baryeelaysaa yahuudu yahuud biaymaani hamsiina konton ah, dhaartood oo minhum ayaga ka mid a ah. midinku beryeelaysaa oo oo dhaarta midinkaga cafinaysa oo dhaarla-aan midin dhigaysaa eh, diidila-aana waa idin dhigaysaa waa iyadna fa waxay yihahdeen yaa rasul rasuulka allow qowmun qolo kufaarun gaalo ah qowmun hum qowmun waa qolo kufaarun ee gaalo ah qoladihan waa gaala hadaa la yihahdo macneeda maxay mataqaanaa macneeda waxaa weeyaan see lagu rumaysani qof allihii abuuray ku kufriyey warkiisa lagu yeeli fawadaahu rasul rasuulka allah wuu bixiyey min qibalihi xaggiisa isaga ayaa diyada bixiyey boqolkii halaad qaala sahlun wuxuu yidhi fadakaltu waxaan galay mirbadan xara oo lahum ayaga u sugnaaday geeli xaro lagu xaray ayaan galay farakadatnii waxay haraatisay naaqatun hal oo min tilka alibil geelaas ka mid waa hasha caseed horaan usoo marnay weyaan macnaha marka waxaa weeyaan in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu qasaamadii sidii jaahiliga ay u jirtay uu nabigeenna u sugay sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo weliba ficil ahaanna uu nabigeenna in loo sameeyo uu saxaabada nabigeena ka dalbaday calayhi salaatu wasalaam hada wallahu aclam w sala allah waslm cala abdi warasuli mustafaah